اnafsi baabu suquuطi اlqawadi qisaas dhicitaan ay dhacaysa ayuu baabkan u baab yahay bayna almamaaliki addoommaha dhexdooda fii maa duuna الnafsi naf wixii ka hooseeyo tarjamada imaamka annasaa'i calayhi raxmat ullah wuxuu u tarjamaystay ama u baabaystay in addoommada haddii ay isdhaawacaan oy dhaawac isgaarsiiyaan ama isjebiyaan ama ilag ilag iyo wix la midka ah ay iska ridaan in aan liisu qisaasaynin oo qisaas ay u dhexaynin haddiiba nafba ay kala goynin oy nafba ay go-in ayuu imaamku baabaystay caleh ramat ullah marka waxay tahay almaam nisaai wuxuu qabaa haddiiba nafba aan la goynin laba addoon oy isdhaawacaan inay qisaas meesha oolaynin oo gacan baad iga goysay aan kaa gooya ay oolaynin ileg baad iga ridee aan kaa rida ay oolaynin saas ayuu imaamka caleh raxmat halkan eh, eh, ka baabaystay ama saas ayuu qabaa saasaa muuqato laakiin isweydiiska waxau yahay oo runtii u baahan in masalada aada loo dul istaago ilahi wuxuu leh subxaanaه wa tacaala wakatabna calayhim fiiha ana الnafsa biالnafsi wاlcayna biاlcayni wاlanfa biاlanfi wاluduna biاluduni wالsina qisaas saasuu le rabbi subaa taala rabbi saasuu leh subxana wa tacaala marka maadaama ilaahay saa u caddeeyey labada nafoodna nafaf muslimiin ay yihiin ama naf caadi ay yihiinba in la yidhahdo muxuu ahaa addoommihii ayaga sooma gela ayaan la yidhahdo arrinta iyada ah culimmada aad bay uga hadleen laakiin waxa bishaarada waxay tahay alayma alarbaca alimaam maalik iyo alimaam abu xaniifa alimaam shaafici alimaam axmed ibnu xambal fi lmashhuuri canhu raxima allahu ljamiic intaba waxay isku waafaqsan yihiin in addoommaha haddii ay isu geystaan dhaawac oo is muxuu ahaa wax aana nafta ka hoose ay isu geystaan in qisaas ay jirta isku waafaqeen alimaam axmed ayaa riwaaye iyo qowl isaga uu leeyahy riwaaye uu leeyahay ayaa wuxuu qabaa in shuruud lagu xiro shuruuda aanan muxuu ahaa shuruuddii caadiga ahayd oo qisaasta aan ahayn oo ka yar baxsan in lagu xiro sidaas iyada ayuu qabaa weeyaan laakiin a'immada afarta ah sidaas ayay qabaan waa markii ay tahay wax naf ka yar gacanay kala gooyeen lugay kala gooyeen dhegay kala jareen sanbay kala mxuu hakada mid kii kale sankiisa jaray hakada dhib ma lahan saasaa a'imada ay qabaan waxaa kuu soo haray nafta nafta markay noqoto hy cafwan aan ku noqdo hal mar aan ku noqoni marka in liisu dila ay noqoto addoon baa addoon dilay addoon ayaa addoon dilay addoon addoon hadduu dilo waa laisu qisaasaya afarta imaamna saasay qabaan almadaahib alarbac riwaaye alimaam axmed ayaa jirta oo shuruud adag ku xidhi taas waa nafti laakiin markii ay noqoto wax nafta ka yar oo waxaa weeyaan gacan la gooyey iyo wixii la midka ah abu xaniifa iyo riwaayad alimaam axmed agtiisa ah ayaa qisaas inay lahayn oon laysu qisaasaynin qaba laakiin alimaam malik walimaam shaafici iyo imaam axmed sida mashhuurka xaggiisa ka ah waa laysu qisaasaya oo gacanta gacana loo goynaya sidaa weyaan maya qofku xurta ku dhashay ayuu la meel tegaya ha sidaa weyaan waayahay xadiidka afar kun todoba boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadii saxix isnaad ah qaala alimam nasai alay amat abarna isxaq ibn rahim alxandali ibnu raxwey weyaan raximah اllah wahiqat tabt faqih qaala anba'ana mucaad ibnu hishaam addastawaa'i wa saduuq rubama wahim qala wuxu yhi xadaanii abi aabihina waa hishaam addastawaa'i waa sambar iqaة habt rumya bاlqadr can qataada ibnu dacaamة saduus اlbصri wa iqaة habt yursil wayudlis can abi nadra almundir ibn malik alcabdi wa iqa can ibrahim bn xusein aلصaxaabiy اljaliil radia اllahu canhuma huwa abuhu صaxaabiyaan ana gulaama wiil oo liunaasin wiilkan hulaamka xorjada adoon weeyaan ana hulaaman adoon oo liunaasin dad u sugnaaday oo fuqaraa fuqaraa qaطca wuxuu jaray u gooyey uduna hulaamin wiil dhegtii oo liunaasin dad ay leeyihiin akhniyaaa ee hodana fa atow nabiya nabigeena u yimaadeen sala allahu calayhi waali wasalam falam yajcal lahum umuusan yeelin shay waxna waxba uma yeelin xadiidkaas cimraan bin xusein radia allahu tacala canhu can nabiyi kadalika ayaa wuxuu leey addoon ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam loo keenay addoonkaas dad waxaa lahaa oo addoon u ah dad fuqaraa ah waxba aan haysanin wuxuu marka jaray wiil ama addoon dad hani ah oo taajiriin ah ay lahaayeen kadibna nabigaa loo keenay calayhi salaat slaam arrinkii asagaha nabigeena wuxuu ka soo qaaday wax kama jiraan arrinkaas marka waa riwaayada alimaam axmed ibni xambal iyo abu xaniifa ay deliishadaan tan weeyaan oy leeyihiin qisaas ma lahan laakiin waxaa weeyaan nusuusti caddeed oo waxaa weya alkitaab waاsunna iyo qawadkii iyo qisaastu nabigeena samayn jiray alah slat slam iyo naf in naf loo gooy ahayd taas ayaa aimada afarta ah ayay mareen oo waxaa weeyaan oona sida raajix insha allah tabarak wa tacaala ya ya hmm. ana hulaama adoon oo liunaasin dad u sugnaaday fuqaraa fuqaraa khaa wuxuu jiray uduna hulaamin addoon dhegtii oo liunaasin dad u sugan leeyihiin wayaane akhniyaa ee taajiriina hodana canug ama addoon dad fuqara ay leeyihiin oy milkiyeen oo dhaqaaladoodan haysan ay leeyihiin ayaa wuxuu dhag ka jaray addoon kale oo laakiin dad taajiriin ay leeyihiin fa ataw اnabiya nabigeenna ay u yimaadeen salى اllahu calayhi waali wasalam falam yajcal uma yeelin lahum iyaga shay-an waxna uma yeelin wax uu yeel lama arka oo waxba qisaas iyo walaa diyatoona nabigeenna meesha kama soo qaadin salى اllahu calayhi waaalihi wasalam baab اqisaasi qisaas ayuu baabkan u baabiyey fi sini iligta la qisaaso oo qofka haddii qof kale ilig uu ka rido in loo qisaaso ayuu baabkan u baab yahay aayadda qur-aankeed wakatabna calayhim fiiha ana الnafsa bالnafsi wاlcayna bاlcayni biاlanfi wاluduna biاludun wالsina bالsini wاljuruuxa qisaas marka waa naskii aayadda qur-aanka ahayd axaadiist ku soo aroortay ayaa halkan noo imaanaysa insha allah tabaaraka wa tacaala axaadiista qaar waa daciif horaan usoo marnay qaarna waa axaadiis saxiixa laakiin kuwa saxiixa ayaa noogu filan kuwa daciifka ah oo weliba khaasatan macaanidooda ayagoo daciifa haddana macaanidaba ayba ku caddayn sinigii saa weeyaan qaarkood xadiidka afar kun todoba boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واثقة ثبت حجة فقيه قال أنبأنا أبو خالد sulayman ibn xayaan alasdi wa saduuq yukhطi qaala xadaثana xumayd ibn abi xumayd aطawiil wahiqaة mudlis can anas ibni malik khaadimi rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi waali wasalam khaadimka nabigeena alayh slam oo nabiga akhlaaqdiisa tilmaamayey toban sanan u adeega weligiis shay aan samayn ima dhihin maxaa u samays shay aanan samaynin maxaa u samayn ima dhihin waa ninka dhihi jiray radia allahu ta arda nabigeena u duceey alayh sala slam hoyadiisa u keentay ducada la socda ikhwan kiraam dadka qaar waxaa laga yaabaa in canug nin akhyaar ah amaba nin waayeelah amaba nin ahlu khayr ama nin safulawal ama nin culamaa amaba nin wanaag lagu toomi in canug loo kan yidha canugan u ducoy dadka qaarna ay u arkaan laga yaaba u arkaan khuraafe iyo wax la ma aha saa iyada maaha nabigeena alayh sala anas bin malik ayaa loo keenay markaasa waxaa weeyaan hooyadiis umu sulaym marka ay nabigu u keentay ala sla way ku tiri nabi allow kan waa anas yarow anas yarow waa kan ha ku adeega adeega u markaasuu nabigan u ducoy calayhi salaa slaam allaahuma akir maalahu wa waladahu wa adkhilhu saddexdaas ducaad nabigan ugu ducoy calayhi salaa slaam ilaahay u maal aada u badan si sidoo kale waxaa weeyaan awlaad badanna si sidoo kalena janno geli inay riwaayad kale jirtay oo cumrigiisa dheeray inay jirtayna waan qiyaasaya laakiin ma huba laakiin saddexda waan huba saddexdaasu nabigan ugu ducay calayhi الsalaatu wasalaam anas ibn malik anas ibn malik timirta magaalada madiine hal mar dhashaa hal mar ayaa miro laga gurtaa timirtiisana laba jeray muxuu ahaa miro laga guran jiray ilaahay siduu maalku ugu barakay waa cajiib xilliga sayfka oo bishii lixaad juun bisha loo yaqaan ay ku beegan tahay xilliyadaas ayay midhaha dhalaan lixaad toddobaad sideedaad intaasaa taqriiban ay eh, kulaylaha sayf xilliga loo yaqaan xagga ayaa timirta la goostaa isaga wuxuu le marka laba jaray muxua beertayda ay la goosan jiray timirta inta labaadna awlaaddiisii yacni xadda ka baxeen tiro xataa mararka qaar isaga garan waay heerkaas u gaaray midka saddexaadna aan sugi ilahay baan ka sugi subxaana watacaala marka anas waa ninkaas radia allahu tacala anhu arda intuu nabigeenna la istaagay oo nabigeena u khidmeeyey sharaftaas uu gaaray hooyadiis ayaa sabab u ahayd weyaan marka lidaalika masaa-isha qofka muslimka ah aadka muhimka ah, waxaa ka mid ah in ilmahaada aad salaax ugu tagto hadda waad aragteen dhaqankeenna nin baa wuxuu dhali toban canug ama ka yar ama ka badan labu dhali saddex afar shan lix hakada ilmihii oo dhan wuxuu ku wada xaraynayaa ischool primary secondary jaamicad qur-aankiina waa soo marinaya abcan oo waxyaabaha ay ku ammaana yihin ummadda soomaaliyeed intooda badan qaar hadda beryahan fududaysteen way jiraane laakiin inta badan boqol kiiba sagaashan iyo sagaal ama ka badanba waxay ku ammaanan yihin in qur-aankii canuga la soo mariyo oo qof soomaali ah oo maanta nool oon kitaab qur-aan qaadanaynin yaraan badana yaraan badana kuwa de hadda meelaha qaar aada waa gooni kuwaas ma naqaan waxay yihiin xaalkood ilahay baa ogsoon subxana wa tacaala marka canugii marka saasuu ku koraya jaamicad dakhtarnimo iga soo baxay injineernimo iga soo baxay duuliyo weeyaan kan kale weeyaan wahaa kada aye kow adigaaba iska gabowda iska dhimatayba farcadiyo dhan hal qof oo diinta ilaahay xambaarsan ama diinta ilaahay baranay ama dadka bari maba lahaba nasli caamahaad ka tagtay nasli diinta ilaahay aan noqonin wixii ku waajibay iyo wixii laga rabay aan noqonin aad ka tagtay ducadii ay ku soo ducoyn lahaayeen inaad helin aad u badanta maxaa yeelay nabigana markuu lay alay sl slam idaa maata bin aadam inqaطc camalu ilaa min alaaث saddex intaanan kahayn qofka camalkiisa uu go-a waxaa ka mid ahay waladin saalixin yadcuu lahu samaha canug aad muxuu ahaa aad diin ilaahay aadan barin saalix maba noqon kara fi اlasli waa laga yaabaa inaad ilaahay un badbaadiyo xabadka kashiiy mooyaha dhexdooda ka baxday inuu noqdo waa laga yaabaa laakiin asal ahaan qof diin ilaahay aan aqoonin in muxuuaha uu salaax badan helo waa yarta ilaa man raxima rabbuk qaalad ilah nacays way jiraan wa qaliilu maahum waana aad ba u yaryihiin lidalika rabbiga wuxuu le subxana wa tacala inamaa yaksha allah min cibaadihi alculamaa ilaahay addoomihiisa cidda ka baqda waa dadka culimada ah oo isaga yaqaana wuxuu yahay weyninka alleh iyo cadamadiisa iyo xaqiisa iyo fadligu nagu leeyahay iyo waxaas markuu qofka ogaado oo aayaadkiisa qur-aanka uu tadaburo markaasuu xaqiisa alla garan kara subxana wa tacala marka anug aanba dhankaasba bismi llahi loo dhihin maxaad ku eedi makuu soo ducaynaya laga yaabaa bal waxaa laga yaabaa dembiyadii isaga aad geystay oo adigana inaad ka dambayeys lagaa rabay laguu cadaaba laga yaabaa marka fiiri way soo waday nabi allow ha kuu adeego markaad u adeega marka ma adeeg una shaqaala nin bas ma maya ducada nabigaana ku dhacaysa ala sla slam cilmiga nabigeen uu xambaaraya ala sla slam ummadda meelay gaarin uu gaaraya in badan oo ka mid ah marka waxaa weeyaan qofka muminka ah xariyun bihi intuu maanta nool yahay ilmihiisa inuu diinta ilaahay gaarsiiyo risiq lama waynayo iskuul risiq lagama helo dadka qaar waxaa ku qufilan canuga haddii aan halkaas mariyo oon dhakhtar ka dhigo injineer aan ka dhigo risiq buu heli ana risiq buu isiini abadan mxuah risqi gacantiisa kumaba jiro aslan maba ku jiro waxaan garanayaa oo adinkan aad garan kartaan qaarkood hooyo ayaa waxaa weeyaan canugeedii intay diinta ilaahay bari lahayd hal canug ay dhashay ama laba canug iskuol ay kula arbis la arbis la arbis la arbis maalintii secondarygii uu dhameeyey ay la waday qoryo ay dush ku soo qaaday yaanyada iyo waxyaabaha qudaarta ay suuqa la fadhidaa kadibna collegku ka soo baxay olejkii markuu soo dhameeyey iyo jaamacaddii shaquu bilaabay mishaarka u horeeyey qaranaqana ficlan mishaarka u horeeyey intuusan qaadanin ay ka dhibad kow khalaas wixii ay u dhimanaysa adduun soobeen adduunkii kobii kamay dhimin isaga marka hadduu nin saalix noqdo oo diinta ilaahay ku dhaqmo oo wanaagsan oo u duceeyo oo ka xajiyo oo ka cumraysto oo waxaa weyn ka sadaqaysto oo u duceeyo oo hakada waa khayr laakiin haaliban meesha ay aadisay kabtahay la aadayba maaha kabti muxuu ahaa ay waaas kaga heli layd bilaahi calaykum su-aal weydiila caw aska sheekayn hadii arabne maanta ilmihiis college buu soo dhameeyey dhakhtarnimu soo wuxuu soo dhameeyey college oo macallimuu soo dhameeyey college business ayuu soo dhameeyey college management uu soo dhameeyey shaqo ayuu muxuu ahaa bilaabay shaqada u bilaabay mishaarka oo la siina muxuu laegay marka dowladda u shaqeey soddon kun wa hadduu helo horta labaatan iyo shan kun wa afartan kun wa hadduu helo wa maanta nairobidan aan joogna macalimiinta qur-aanka ilaahay dhigta oo wax kale aan soo baranin oo laakiin qur-aanka ilaahay ku ah aaya ku ah oo aad u yaqaana oo cilmi kale xataa aan aqoonin qaarkood boqol kun ay qaataan qaara boqol iyo konton ku qaato qaara boqol iyo labaatan ku qaato qaar baa toddobaatan ku qaato kuwa yar waxay ka bilaabaan mataqana hadda caadiga sida caadiga afartan kun ka bilaabaan bilowga o bismi oo qur-aanka ilaahay man araada dunya facaleyhi biاlqur'an waman araada alaakhira facaleyhi biاlqur'an waman araada dunya alaakhira facaleyhi biاlqur'an marka laguma qado intii hadda dhaqanka inaad taqaaneen xataa beriga fuqahada iyo raggaas culimada nin culamo oo faqiir ahoo muxuu ahaa kadeedan aragtay weligiin waranka iyo adduunka iyo khayrka isku isdabsaaro waa taqaaneen raggii hore <laughs> haclee <laughs> inkastoo beryahan laysu qaraaray marka alcumuum annaga muxuu ahaa dhibka annaga keene <laughs> waxaan ka baqayna mataqaanaa waxaa niminki horta annaga dee horta dhanna waa naga soo gaartayo ficlan waa waxaad sheegi laakiin waxaa la helaya iyo waa laabay waa laabaya badnaa hadda kaba soo qaad kuwaan aad aragteen oo qubuurta ummadda ku dawaafsiinaan oo balaayada samaynaan inta badan dan kale kama lah waa hunguri raadis bas marka waxaan dhahnay qori iqiiqiisu waan isla turaa marka nafciga ka imaanaya iyo wixiiba waa isla muguufayne aan iska baahnaana ya waa la keri waay wix in laisla wada turo ma oyane laa ilaaha ila اllah waaya marka calcumuum masaladaas ikhwan kiraam ninki ilaahay walad uu ku irsaaqo walad qofkaas alla ku irsaaqay hadduu kulli culimo ka wada dhigi waayo oo jidkaas ilahay baa qofka culmo dhigaa saga yaqaan adiga shuqulba kuma lihi lakin adi ariiqa mari isku day qeyb ka mid ilmahaada ubadkaada inaad ariiqa cilmiga mariso wallahi la risq waayeed ayaga cid ayaga kaaga fiicanna ma saaraysid kan dhakhtarnimada ma ahane meesha u sarraysa aad gaarsiisay oo laga yaaba mishaarkiisa inaad boqolaal kun uu yahay waxaa un kaaga naxariis badan abadan kan cilmiga ilahay xambaarsan oo diinta ilahay ku dhaqma kaas un kaaga naxariis badan adduun intaad joogto aakhir markaad dhimatana isaga kuu naxariis badano wuu kuu soo ducayni markuu sujuudaba ood isaga alla baryaba wuu xasuusani haddaad labadu bartiyaaba ka fiican laakiin mishkiladda waxaa weeyaan in labadiiba hal mar la wada xambaarsiiyaa yaraani inta khibrada hadda aan ka naqaano in qofka xagga maadigana uu ku noqda qof aad u sarreey dhanka diinigana uu ku noqda aad u sarreey way dhacdaa laakiin waa nisbe aad u yar yani kunki dhowrki kunba boqolki kunba waxaa laga yaaba qofku in laga helo maxaa yeelay kan wakti dheer in la geliyo u baahan yahi kan wuxuu bahan yahi wakti dheer in la geliyo u baahan yahi hadda kaba soo qaad <laughs> qofka hadda halkan fadhiyo xirowga ah inuu dukaan furto oo ganacsi ku jiro oo maalintii oo dhanna min aلصabaax ilaa almaqribna aad kitaabo dhigto ma suuragal noqoni suuragal ma noqonaysa dalika haaliba waxay dhahaan man طalb اxadiid aflas dadka marka culimada iyo xerawda iyo inta badan jeeboyn uma badno maxaa yeelay culimada waxay jireen qofki axaadiis dalba waa iska faarisaaba ilaa xilliga aad gelin lahaa shaqada shaqada waxay u qorsho waxay u waqti waxay u baahanta waxaad gelinaya diinta laakiin risiq laan kuma dhacayso insha allahu tabaraka wa waaya hay anas bin malik ayaa halkaas inaga raacday radia allahu tacala anhu arda وcan umihi kadalika umu sulaym ana rasu rasulk sal اllahu عalيه waslm qada wuxuu xukumay biqisaasi qisaas ayuu xukumay fi sini ilagta haddii qof ilag laga rido ama ilkaha mid ka mid laga rido in qisaas loo qisaaso qofkii asagao riday ilag loogu rido ayuu nabigeenu xukumay calayh slat slam wa qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal slm kitaab ullaahi kitaabka alle kitaabka alle alqisaasu huwa اqisaas kitaabka alle ilaahay kitaabkiisa kitaab اllaahi waa kitaabka alle huwa qisaasta kitaab اllahi weeyaan alqisaasu kitaab اllahi in qisaasta la sameeyo kitaabka alle subxaanaه wa tacaala ayaa faray ayaa faray weeyaan kitaab اllahi amara kitaab alqisaasa haakada dhankaa rabta la-aad ama inta la-aad ama inta la-aad sidaa rabta isu saara xadيث afar todoba boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadيث ضaciifa qala الimam النasي عليه mt aخرna محamed مثن العنزي وثiqة xaafiظ qala xadaثna محamed بن جعفر وغundar qala xadaثna شhucbaة waa imaamkii can qataadة ibn dacاamaة saduس الbصri وثiqaة habt yudlis can samra ibn jundub waxaa ku jira meesha can xasan ayaa ku jira anaga waa naga maqan yihin ku dara can xasan ibn abiاxasan الbصri waa imaamkii lakin waa mudlisna can samra ibn jundub radia الlahu taala arda ana rasul rasulka sal sl qal rasulkan wuxuu yidhi man qatala qofka dila cabda oo addoonkiisa qatalnaahu isna waan dilaynaa qofka addoonkiisa dila waan dilaynaa kow waman jadaca jadaca qofkii sangooya qofkii gooya sangooya cabda oo addoonkiisana jadacnaahu jadacnaahu isna sankaan ka jaraynaa xadiidka marka waa xadiid daciifa muxuu daciif ka noqday ragga ku jiro asaga iyo kan ka dambeya waa isku mid ragga meesha kaaga muuqda waa rag wada muxuu ahaa hadda qof daciifa kuma jira laakiin xadiidku waa daciif muxuu ku noqday wuxuu daciif ku noqday alxasan ibn abilxasan albasri samaaca iyo maqalka uu ka maqlay samr ibn baa laisku haystaa caamat alculamaa waxay leeyihiin oo muxadisiinta muusan ka maqlin lam yasmac haddii xataa uu ka maqlayna waa mudlis wuxuuna ku wariyey bilafdi can cancana ayuu ku wariyey wacalaa hada asaas xadidka waa daciif ay leeyihiin raxima allah jamiic asagay kan ka dabe xadidka afar konto marka maxalushaahidka maxaa waa waman jadaca cabdahu qofkii gooya jadciga xataa asalahaan sankaa loo isticmaala laakiin waxay leeyihiin waa qaci moogta waa goyn gooyntana marka waaa lamid ayadna ah elgta hadii la gooyo ayadna waa lamid halkaas uusoo deliishaday xadiidka marka waa daciif xadiid ahaan tan labaadna weyaan dilaaladiisana dilaalo oo daahir maahan oo aad u muuqata maahan istimbaad iyo kala soo bixid wa wa caleyhi marka dacfigiisa iyo macal macaanidiisaba hadda baahi weyn uma qabna xadid kale ayaa noogu filan oo ahaa ana rasul sl sl qadaa bilqisaasi fi sini ayaa noogu filan oo weliba nabigan u yihi kitaab alqisaas xadiidka kale waa daciif isna afar kun toddoba boqol iyo afari kontonaad waa xadiis daciifa qala imam ns abna mamd mn anasi waa iqat xaafid wmamed bashaar bamudar waa ka farasaylhan waa laba inoon kala dhicin iqat xaafi waa isna qaala waxayna xadana waxaa noo waran mucaad ibn hishaam waa saduuqun yukhti qaala xadaanii abi mucaad ibn hishaam waa saduuqun rubama wahimna waay xadaanii abi abihina waa hishaam dastawaai waa iqatun tabtun rumiya biاlqadr can qataada ibnu dacaamat saduus اbasri can asan ibn xasan اbasri can labada nin oo basriyi waa taqaanaan can samra ibn jundub radia allahu taala arda ana nabiya nabigeen ana nabiy lahi nabig al sal slm qaala wuxuu yidhi man khasaa qofkii dhufaano ama qooro bixiyo cabdow addoonkiisa khasaynaahu annagana waan qooro bixinaynaa amaba waan tumaynaa raayaha iyo qooraha laga tumi waman jadaca qofkii gooya cabdow addoonkiisana jadacnahoosna waan gooynaynaa sankaa ka gooy marka jadcigaas wuxuu imaamka u dariishana ilagtana ay soo geli karto lakiin asal ahaan waa sanka weeyaan xadiistaas marka labada ah macaanida ay tusaanna toos uguma cadda ilag tan labaadna waa daciif marka baahi waynuma qaban labada xadiiso kan kor i kan hoos ayaa filan xadii afartan todoba boqol iyo kontan iyo shanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala imam anasai alay mt abarna axmed ibnu sulaymaan arruhawi waa iqatu caafid qala xadaana cafaan ibnu muslim alansaari mawlaahum waa واثقة ثبت قال xdثna حmاd بن سلمة واثقة cاabد قال xdثna ثابت بن أصل البناني واثقة cاabد عن أنس بن مالك khاdم رasuل الlah صل سلم رضي الله taعالى أرضاه أنa أkta الرubayع gabadha rubayع la yidhah walaasheed uma xاariثata ahayd gabar uma xaariثe la yihahdo oo gabar caam ahayd oo saxaabada dhexdooda laga yaqaano rubayع loo yaqaano uma rubayic ahay gabadh rubayic loo yaqaanodha walaasheed oo la yidhahdo umma xaarisa ayaa jaraxat waxay dhaawacday insaanan qof qof ayay dhaawacday ma rag baama dumar muhiim ma aha fakhtasamuu ila اnebiy nabigeenna calayhi salaatu salaam ay u dood tageen oo u dacwo tageen faqaala rasul ll slka wuxu yhi allahu alayh ali waslm alqisaasa alqisaas addu lqisaasa addu lqisaas qisaasta bixiyo oo qisaasta hala sameeyo weyaan qofkii waxaa weyaan dhaawac asaga eh, mxuu ahay gabadh maxaarian hala dhaawaca hala dhaawaca saasay nabigeena ayuu nabigeena amar ku bixi alay sl slam faqaalat waxay tihi um rabiic umar umar eh, eh, arubayac maxaa idiin qoran rubayic ma idiin qoranta rubayic mise rabiic rubayic waa rubayic rubayic waa annaga laakiin khalad a noo qoran la socda raggeenna faqaalat umu rubayic waxay tidhi gabadhii rubayic iyo umaxaarisa hooyadood ahayd oo umu rubayic waxay tidhi yaa rasu rasuulka allow ayuqtasu miyaa laga qisaasanaya min fulaanata fulaana heblaaye mxuu ahaa uma xaarisata laa maya qisaas lagama qisaasanayo lagama gudanayo wallaahi allaan ku dhaartee laa yuqtasu lagama qisaasanayo oo lagama gudanayo minha iyada abadan weligeed dhaawaci loo geysta iyada laba dhaawacay soo istaagta ajaaib faqaala rasu rasulka wuxu yh sal slm subxaana allah ilaahay baa nasahan yaa umar arubayc sheekh um, um, um, nuur maxaa ku qoran umar rabiic ay annaga meesha waxbaa naga khaldan ah, rubayic soo ma rubayic waa marka ayadna hagaajiya khayr lahan siiy subxaana allah yaa umar rubayic rubayic hooyadeeday alqisaasu qisaasta kitaab اllah waa kitaabka alle yani kitaabka alle ayaa qisaas amray wasinna bisinni sidaa weeyaan qaalat waxay tihi laa maya wallaahi allan ku dhaartay laa yuktasu lagama qisaasta minha ayada abadan weligeed <laughs> soo istaagtay famaa zaalad kama ay zuulin oo warkii inay kama ayna zuulin inay tirahdo lagama qisaasanayo xataa qabiluu diyata ilaa diyadii ay aqbalaan oo dhaawici la gaarsiiy diyadiisii ilaa ay ka aqbalaan dadkii qaala kadib nabigeena wuxuu yidhi sal slam ina min cibaadillaahi addoommaha allah ayuu ka mid ahaaday man duul low aqsama hadduu ku dhaarta cala allaahi alla weyne la abarahu u baarin mafallaha addoommaha ilaahay uu le waxaa ka mid a ah, wallaahi baan ku dhaartay saas inayna dhacaynin hadduu yidhaahdo addoommaha ilaahay waxaa ka mid ah kuwa ilaahay aad baarin u noqdo oo oo hadalkooda u yeelo ayaa ka mid ah gabadhi laa wallaah laa yuqtasu minha abadan soomay dhihin ilaahay subxana wa tacala u baarinfalayo qalbigooda waxaad ugu riday ayaga inay ogolaadaan diyadii saas ayuu nabigeen sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka maxalushaahidku cadda sooma maxalushaahidku agge anna umma xaarida jaraxad insaanan ay dhaawacday marka kolleyba ilig inay tahay waa noo imaan doontaa insha allah tabaaraka wa tacaala qisadaana marka laba jeer imaam bukhaari sida loo imaan doonta qisada laftirkeeda ayuu wariyey aba qiso u dhow oo ninka dhaarana inuu yahay walaalkeed inuu yahay oo umurubayic ahayn marka alimaam الnawowi hayruhum iyo qurطubi iyo kulli waxay leeyihiin laba qisay kale ahayeen laba jeer dhahde marna qofka dhaarnay waxay ahayd hooyadii marna waxay ahayd wuxuu ahaa wiilkii marka labadaas qisa ama labada arrimood inay kala duwan yihiin ayay culimada caddaynaan raxima allahu aljamiic waaya xadiidka ama baabka alqisaasu min aلhaniya baabu lqisaasi qisaas la qisaasto oo laga guta qofkii min aلhaniyati foolahan kore ama faayahan kore qaybahan hore aniyada waxaa la yihahdaa afar xabe labadan hore oo kore iyo labada hoosoo ku beegan ayaa la yidhaahdaa aniye ayaa la yihahdaa aye maxaa u taqaanaan ya fulal sooma faayar waa la yihahdo mayna marka afartaas isku aadan haddii qof laga rido ama mid ka mid laga rido in laga qisaasto ayuu baabkan u baab yahay labadan intaan hore qofkii laga bixiyey mogta inaad unberyahan meelahan ilkaha laga gashta aada mooyane foolxumi weyn ayaa u imaanaysa waxaa laga yaaba berigaas in ayba jirin ilka muxuu ahaa liisu gelin inay jirna laga yaaba waaya marka haddii aad saa yeesho adna saa ahaw dhib ma lahan waana arrin mashruuca weeyaan haddii ay cafis uusan imaanin baabu lqisaasi qisaas ayuu baabkan u baab yahay min ahaniyati foolahan ama um, foolkan kore amaba faayaha hore in laga qisaasayu baabkan u baabiya xadidka afar konton laba boqol iyo lixi kontonaad waa xadid saxiixa qaala imam nas abarna xumayd ibn mascada waa saduuq waa ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqa qaala wuxuu yidhi qaalaaya ay u qoranta qaalaaya ay u qoranta qaala ku qoranta axsanta qaala weeyaan qaala ma aha qaala ka dhiga khayr lahansiiye xadana waxaa noo warramay waa laba moogta bishir bn almufadal waa iqatun caabid can xumayd ibn abi xumayd awiil waa iqatun qaala wuxuu yidhi wuxuu sheegay anas ibnu malikin radia allahu tacala arda ayaa sheegay ana camatahu eedadii kasarat inay jibisay aniyata jaariyatin gabar afarteed afartan hoolkaha ah, ay ka jibisay faqada wuxuu xukum marka nabiyulahi nabig al sl slm bilqisaasi in la qisaaso oo gabadhii ka riday ay ayadna laga rido oo eedadii ahayd fa qaala wuxuu yidhi akhuuha walaalkeed anas ibnu nadr ayaa wuxuu yidhi anas ibnu nadr waa taqaanaan anas ibnu nadr waa taqaanaan uxud markay dhacday ayaa wuxuu ka mid ahaa raggii jihaadka ku shahiiday ayuu ka mid ahaa waa ninkii la garan waayo ataa lidalika anas mali wuxuu leeyahay adeerkay anas ibnu ah, nadr waxaan u malaynaya inuu ka mid yahay kuwa rabbiga yihi subxaana watacaala min almuminiina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh muminiinta ayaa ka mid ahaadeen kuwa ka dhab sheegay ama ka run sheegay waxay ala kula ballameen subxaana watacala la kula ballameen marka maalinta ayadeed ayaa yuu shahiiday toddobaatan dhaawaca ha ku yeele xitaa ilaa la garan waayo walaashiis markaa ku garatay faryaraday ku garatay fartay ku garatay walaashiis raxima allahu ljamiic marka anas ibn nadr waa ninkaas faqaala wuxuu yidhi akhwa walaalkay anas ibn nadr radia allahu taala ada atuksaru miyaa la jebini aniyatu heblaaya foolaheeda miyaa la jebini amaba waxaa la jebini faayaheeda amaba afarteedan hore miyaa la jebini gabadha quruxdeedii wixii ha lagu ciyaari laa maya waladii allihii baan ku dhaartay bacaa kugu soo saaray bilaqi aq kugu soo saaran ku dhaartay laa tuksaru lama jebiyo aniyatu fulanata heblaaya afarteed ilkoodoo hore lama jebiyo qaala wuxuu yidhi wa kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika intay arrintaa dhicin ka hore oo nabiga aan loo imaanin ka hore sa'luu kuu weydiistay ahlahaa reerkeedii oo kuwii muxuu ahaa gabadhii ilkaha laga daadiyey reerkeedii alcafwa inay cafiyaan amaba iyo walarsha iyo in waxaa weeyaan ay diyo bixiyaan oo dhaawacii gabadha gaaray booskeedii dhaqaale la geliyo ayay codsadeen anas ibn nadr iyo dadkiisa falamaa goortii xalafa u dhaartay akhwa walaalkeed wa huwa eh, adeerkaasna wa huwa ninkaana oo walaalkeed ahna camu anasin anas adeerkii weeyaane wa huwa isagana shahiidu waa kii shahiid yowma uxudin maalinta uxudi e radya alqowmu qolyihii waxay ku raalli noqdeen bilcafwi inay cafiyaan ay ku raalli noqdeen fa qaala wuxuu yihi rasuulkeena sala allahu calayhi waaali wasalam rasuulkeena ayaa marka hadlay fa qaala nabiyu nabigeen wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam inna min cibaadi illaahi addoommaha alla ayuu ka mid ahaaday man duul io qof low aqsama hadduu dhaarto allaha la weyne la abarahu ubaarinin fallaha wallaahi baan ku dhaartay berri hadduu waaga baryo melyan ayaan wallah heli ama toba melyan ayaan heli addoommaha ilaahay waxaa ka mid ah qof noocaas hadduu ilaahay ugu dhaarta ilahay u baarinfali oo tobanka melyan ama melyanka heli saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam waxaa ka mid marka anas ibn nadr ayaa ka mid ah anas ibn nadr ayaa ka mid ah radia allahu taala arda kow xadiidka afar kun todoba boqol iyo marka xaggee weeyaan ilkihii waa un yacni qaybtan ugu quruxda badan qofka ood ka qoslo ood ka muusoodo ood ka dholo caddeeyo oo qofka laga eego quruxdiisa ataa xataa qofka haddii laga rido qofka ridi asna waa laga ridi si kasta ahaado inaad cafi aad imaado waa gooni oo meeshaan war meel laga kaban kara ma ahane maya adig kiisi muxuu aha ma laga kaban karaa ya kuwiisi maxay ahaayeen maragxaa meeliya la ahaayeen mise waxay ku yeeleen xoolo waaya xadiis afartan todoba boqol iyo todoba iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qala imam akhbarna maxamed mn canazi wa iqatu xaafid qala xadana khalid bn xasan jaymi wa iqatu tabt qala xadana xumayd ibn abi xumayd طawiil can anas malikin khadimi rasul lah sal slm radi allahu taala anhu can ummihi kadalika qala wuxuu yihi anas malik kasarat rubayic gabar rubayic la yihahdo waxay jebisay taniyata jaariyatin gabar afarteeda ilkooda hore ay jebisay kow faطalabuu ilayhim alcafwa faطalabuu waxay dalbeen ilayhim iyagii alcafwa cafin ay dalbeen faabow way diideen qolyihii gabadhii laga ilka jebiyey ama ilkeeda laga jebiyey laga daadiyey way diideen fa curida calayhim fa curida waxaa loo bandhigay calayhim korkooda alarshu yay u qorantay ya alarshu weyaan alarshada waa khalad fa curida waxaa loo bandhigay calayhim korkooda alarshu arshuda maxay noqonaysaa mataqaana waa naayfaacilki nacam arshiga ha in la kaba miya maxaa lagu kabaya ma lagu kabi mise ilagaa lagu kabi waa lacag saas weyaan faurida waxaa loo bandhigay calayhim korkooda alarshu in kharashkii la bixiyo oo gabadhii muxuu ahaa dhaqaalo la siiyo xoolo nool noqdeena iyo mood noqdeenaba ayaa waxaa weeyaan ayaa loo dalbay oo la weydiistay faabo way diideen cafinna way diideen in muxuu ahaa gabadhii iligti ama ilkihii dhaqaalo laga bixiyo oo meeshii la dhaafsadana way diideen labadiiba fa atow الnabiya nabigeena u yimaadeen sal slam fa amara wuxuu rasuulkeena bilqisaasi in la qisaaso oo rubayic afarteed ilkooda hore la rido faqaala anas ibnu nadr wuxuu yidhi yaa rasu rasuulka allow tuksaru miyaa la jebini aniyat rubayic rubayic afarteed elkooda quruxda badnaa miyaa la jebini waladii aadg biaq aq ugu soo saareen laa tugsar lama jebiyo qaal wuxuu yidhi yaa anas anasow kitaabu llaahi اqisaas kitaabka alle waa qisaas war kalama yeel faradya alqowmu qolyihi ayaa raali noqdeen wacafa way cafiyeen faqaala wuxuu yih rasulkeen sal slm ina min cibaad illaahi addoomaha alla ayuu ka mid ahaaday man qof low aqsama haduu ku dhaarta allaha la weyne la abarhu alla weyne u baarin mufallaha ay ka mid ahaaday weyaan saasuu nabigan cadayn sal allahu alيh waslm anas ibn nadirn waa ka mid waaya baabu اlqawad qisaas fi اlcadati qaniy qaniyo qofka qofka haddii intuu qaniino kadibna qaniyadii uu jaf iska siiyo dilkii ay soo raacaan qisaas ma jirtaa waxba kama jiraan wax qisaas nabigeenaa noo sheega marka ala slat ah, slam waraabo waa kaas waraabo ilkihiis in la jibiya ahaydba qofka inkastoo marka qaar waxaa laga yaabaa yani haddii madluum uu qofka yahay oo isagoo la juweyna oo lagu fadhiyo muxuu ahaa oo la dili rabo iska qanin oo baab kale ma ogta laakiin laba qof on isirfeerfeeraysa amaba dulmi waa khatar xadidka afar kun todoba boqol iyo sideed iyo kontonaad iyo wadikru cafwan alqawadu qisaasti min alcadati qaniin iyo wadikru ikhtilaaf alfaadi الnaaqiliin likhabari cimraan ibni xusein wadikru wadikri ikhtilaafi الnaaqiliina qolyaha ruwaadda oo soo naqliyey alfaadooda khilaafka ku jiray sheegitaan la sheega likhabari cimraan ibni xusein xadiidka cimraan xusein u wariyey alfaadda ay ku soo wariyeen ruwaadda inuu khilaafka ku jira cadayn la caday baabkan ayuu muxuu ahaa eedna ayuu baabka qeyb ka ah weeyaan laakiin alfaaddaas iskhilaafsan wax xadiidka ku tacalluqa ama dhib u keensana laa sanadan walaa matnan ma ahan marka lidaalika axaadiista dhan oo alfaaddeeda ay isdabamarsan tahay laakiin macaanideeda isleedahay oo ku soo aroortay nin ninkana qaniinay kadibna uu jaf gacanta ka siiyey ilkiina ay raaceen qaniinyadii oo ilkalaal noqday in hadur uu yahay oo wax ka jira haba yarata ayna jirin ay axaadiista dhan wada cadaynayaan marka ishkaala kuma sugna weyaan xadidka afar kun todoba boqol iyo iyo siddeed iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi cali akhbarna axmed ibn cuثmaan albasri waa hiqa abujawza weeyaan qaala amba'ana quraysh ibnu anas alansaari waa saduuqun tagayara biaakhirihi qadra sitti siniin can ibni cawn cabdullahi ibni cawn musani waa mowlaahuma hiqatun tabtun faadil can ibni siriin maxamed ibn siriin waa imaamkii a taqanin can cimraan ibni xuseyn radia allahu tacala canhuma ana rajula nin ayaa cada qaniinay yadda rajulin gacantii uu ku xanaaqay kadibna intuu qaniinto kula boodo gacanta dhab siiyey dhudhunka noqota ee meelaha noqotaya weli dhudhunka ay u badan tahay fantazac yadu gacantiisu jaf ka soo siistay ma biru ku qaniine ilka waa fa saqaطat waxaa dhacday oo daadatay aniyatuhu fooshi foolkiisa ama afartii ilkoodoo hore ayaa daadatay hal mar ayay dhulka soo dhaceen aw qaala wuxuu yidhi anaayaahu labadiisa foolood oo ilka hore labada hoos labada kore ayaa marka u jamciya laga yaabaa fastacdaa wuxuu u kaalma dalbay calayhi korkiisa ee isticaana wayaan u kaalmaystay fastacdaa wuxuu u kaalmaystay calayhi ninka korkiisa ilkaha sababtiisa ay ugu daateen rasul rasulka al sal slm ninkii ilkalaanta ay ku dhacday ayaa nabiga kaalmo ka dalbay oo dacwo u dacwooday faqaala lahu wuxuu ku yihi rasul rasuulka al sal slm maa tamurunii maxaad ifaraysaa nabigaa ninka dhihi ilkaha muxuu ahaa laanta ahaa oo ninka qaninay maxaad ifaraysaa maxaad igala hadlaysaa maxaad iga hadlaysa o kale tamurunii miyaad ifaraysaa an aamurahu ninka inaan faro aad qaniintay an yadaca inuu deeyo uu faraha kala baxa yadow gacantiisa fii fiika afkaada inaad afkaada gacantiisa u deeyo ood faraha ugula bax miyaad ifaraysaa taqdamuhaa kadibna aad ruugtid kamaa yaqdamu siduu u ruuga alfaxlu ritigi ritiga siduu ritigan u ruuga inaad u ruugtood gacanta muxuu ahaa aad saan kugu haya inaan fara miyaad ifaraysaa miyaad doonaysaa in shita haddii aad doonto fatax udhiib ilayhi isaga yadaka gacantaada xataa yaqdamahaa ilaa uu mxuu ahaa ka ruuga uma kadibna intazichaa ka soo mxuu ahaa siiba oo ka soo fuqsa inshita haddii adoonta <laughs> wajada hadal hadal waxaa lagula hadlay layaab <laughs> la <laughs> iyaal gar baa ku dhacday madaxa lagala mxuuha lagula fadhiista wajada war adiga waxaad leeda dhiigaan rabaa nin dhan ayaad gacantiisa ruugaysaa marka ilaa aad gacanta dhan ka burburiso oo xidid iyo mxu seed iyo harag waba aad baaba'iso ilibba oo lafta loo taga miya muxuu ahaa ile laf ilig laguma jibin kare faraad kala bixi sida ritaga oo ritaga u rugo kale markaasaa nabiga intaas wuxuu raacay weliba hadal la dhihi kara waxaa weeyaan canaan wa canaan markaasuu yidhi oo weliba canaan yaro cajaa'ib badan wa markaasuu yidhi udhiib gacantaada marka hadii arabto udhiiba kadib markuu ku ruga kadibna kala sofo gacan asaa u dhawaani marka ninkii waxaa laga soo qaaday marka inay waxba ka jirin oo isaga waraabo ahaa saasaa laga soo qaaday wey xadidka afartan todoba boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiis صحيح اسنا قال الامام النسائي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس وثقه حافظ قال حدثنا يزيد وابن زريع وثقه ثبت قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه وثقه عن قتاده بن دعام سوز البصري عن زرار بن عوفه وثقه ثبت عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما ان رجلا باق عض قنيني aakhara mid kale calaa diraacihi dhudhunkiisu ka qaniinay dhudhunka fajtadabaha wuu ka jiitay ama uu soo jiifajtadaba wuu soo jiiday ha dhudhunka ayuu soo jiiday ninkii soo fuqsaday fantazacat waxaa siibantay oo soo fuqday aniyatu aniyatahu fantazacat waxay soo siibatay jadbadii fantazacat waxay soo siibatay jadbadii iyo dhufashadii uu ka dhuftay ilkihii uu ka dhufsaday aniyatahu afartiisa hore ay soo eh, siibtay weyaan farufica dalia ilى اnebi nabigeena ayaa loo korya a sl slm faabalahaa bail ayuu ka dhigay dhiiggaas isaga waxba inay ka jirin ayuu ka dhigay wa wuxuu yidhi aradta waxaa doontay an taqdama inaad ruugta laxma akhiik walaalka hilibkiisa xataa yaqdama ama kamaa yaqdamu siduu u rug alfaxlu ritigi awrta awrta u rugtoo kale walaalka gacantiis u rugta ayaa doonaysa weyaan ama hilibkiisa marka waxba kama jiraan warkaada meesha ka cad xadي afar kun todoba boqol iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qala imam xabna mxamed wa taqatun xafid qala xadana moxamed jacfar qundar qala xadana shucba imamka can qataada ibnu dacama sir basri can zuraan ibn awfa an imran bn xusein radi allahu taca anhuma qala wuxu imran bn xusein qaatala waxaa dagaalamay qaatala wuxuu la dagaalamanaya yacla ninka yacla la yidhaahdo e oo saxaabada ka mid a rajulin buu la dagaalamay facada wuxuu qarin axaduma midkood saaxiib o saaxiibkiis lama sheegin midkuu yahay fantasac yadahu gacantiis ayuu ka soo siibtay ama kasoo dhuftay min yadihi min fiihi afkiisa fanadarat waxaa daadatay aniyatuhu afartiisii hore ayaa daadatay ilkood o fakhtasama ilaa rasul rasulka ay u dood tageen alayh slam faqaala wuxuu yihi rasulka sl slam yacadu ay ayacadu miyuqanina axadukum midkiin akhaahu walaalkii kamaa yacadu siduu uqanin alfaclu ritigi laa diyata lahu diya ma laha warcad soo maha hadalladii hore moogta garay ahayd laakiin tan naskiiaba la duldhiga laa diyata lahu wax diyo uu leeyahay lama arka iyuu nabiga sal sl xadidka afar todoba boqol iyo kob iyo lixdanaad wa xadis saxiixa qaala imam abarna nasr almaruz waa iqatun hay qaala anba'ana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can shucba waa imaamkii kale can qataada can zuraara can imran bn xuseyn radi allahu tacala canhuma ana yacla qaala wuxuu yacla fi ladii cadda qaniinay oo fanadarat ay soo daadatay aniyatuhu horaad afartiisa hore ilkihii ina nabiya nabigena sal qala wuxuu laa diyata laka diya malihid saasuu nabigeena ku xukumay calayhi sala slam xadidka afar todoba boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qala imam nas alayh akhbarna moxamed bn cabdillahi bn mubarak almuqadam wa hiqatun qala xadaثna abu sham almuqir bn slmة اquraشhi wa hiqaة dabt qala xadaثna aban ibn yaزيid alcaطar wa hiqaة lahu afraad qala xadaثna qataada qala xadaثna zurara ibn awfa can imran xusein radi allahu tacala canهuma waraxima jamiic الruwaat wradia allahu tacala can jamic saxabati rasul lah sl sl ana rajulan baa cadda qaniinay diraaca rajulin dhudhankii ayuu qaniinay fantazaca wuxuu kasoo dhuftay kasoo siibtay aniyatahu fantazaca wuxuu soo daadiyey dheh aniyatahu afartiisa hore markuu jaf kasoo siistay ayaa meesha ka maqan faindalaqa ila nebiy nabigeer ayuu aaday sal slm fadakara dalika arrinkaas ayuu u sheegay lahu isaga faqala rasulkan wuxuu yihi sal slm aradta waxaad doontay an taqdama inaad ruugta diraaca akhiika walaalka dhudhunkiisa kamaa yaqdamu siduu mxuu ahaa ruuga alfaclu ritigi faabalaha nabigeena cala slam wuu buriyey oo diye inuusan len ayuu nabigeena xukumay calayhi salaatu wasalam adika xadiidka waxaa ka horeya baabkii baabu rajuli nin ayuu baabkan u baab yahay yadfacu iska difaac can nafsihi nin baa muxuu ahaa la dili rabaa markaasuu difaac geli suu noqonaya xukunkiisu ma u banaanta u isdifaaci karaa man qutila duuna maali fahuwa shahiid waay xadii afar todoba boqol iyo saddex iyo lixdanaad xadii saxiix isnaada qaala imaam nasai ala abana malik bnu khaliil alazdi waa saduuq qala xadaana ibn abi cadiy waxamed ibrahim ibn abi cadiy waa iqa can shucbata waa imaamkii can xakam ibn cutaybata alkindi waa iqatun sabtun faqiih can mujaahid ibn jabr waa imaamu fi tafsir waa iqatun habt can yacla ibni umaya saxaabigaas anahu yacla ibn umaya qaatala rajul nin buu la dagaalamay facadda wuxuu qaninay axaduhuma midkood saaxibahu saaxibkii nacam munayat axsanta sax wahaa umay ma yaclaa ibnu umay waa nin kale can yaclaa ibnu munyata munyat soo idinu qoran can yaclaa ibnu munyata waa saxaabi jaliila waa ninkaan soo marayna yacli hadda weeyaan annahu yacla qaatala wuxuu la dagaalmay rajulun la dagaalamay facadda wuxuu qaynay axaduma midkood saaxiib o saxibkiis ayuu qaninay faintazac yadahu gacantiis ayuu ka soo muxuu ahaa dhiftay ama ka soo muxuu ahaa jiitay min fami afkiisa uu kaas ka yidhi faqalaca aniyatahu markaas wuxuu siibey uu rujiyey afartiisa hore oo ilkahay ahayd fa dalika arrinka ayaa loo korya ilanabi nabigena sal slm faqala rasulkan wuxuu yidhi yacadu ay ayacadu miyuqanina axadukum midkiin akhaa walaalkii kamaa yacdu lbakru qurbaca siduu muxuu u qaniino ama ritiga waa la isku mid eh miyuu u qaniini faabalaha buri ala sl sl xadika afartan todoba boqol iyo afar iyo lixdaad wa aylan aydan isna waa saxiix xadiidkaas nacam umaya miyuu leey xaafid ibn xajar allah ybaari fik ninkaasaan naqaani waalo ninka aan naqaan kaasuu ahaa marka allah ku karaameeyo yacla ibn umey umbaa naqaanay munyatadaas sheekh nuur xitaa ka adigu u khaldamay maxaa kuu qoran marka waa u noqonaynaa bal sheekh waan kii la yaqaanay wa marka kawaaba igu cusbaa hadda aad baan ula yaabanaba khayr lafsi waaya marka ilaa aan wax ka laga arki yaclihii aad taqaaneen yacla ibn umaya ka dhigto oo saxaabiga jaliilka ahaa radia allahu taala an arda waa yahay hay kadibna maxaa noo dhiman xadiidkee oon joogna afar kun toddoba boqol iyo iyo afar iy lixdan sooma waa saxiix qala imam nas alm akhbarna moxamed bn cabdillahi ibn cubayd ibn uqay ibn caqiil alhilaali waa saduuq qaala xadaثna jadi awowgii waa kay cubayd ibnu caqiil weeyaane uqayl ay u qoranta uqayl mise caqiil caqiil axsanta qaala wuxuu yidhi waa saduuq isna eh jadigaas qaala xadaثna شhucba waa imamka can xakm بn cutayb اlkindi can mujahid bn jabr can yacla ibnu umaya iska ahaada umaya umaya ya axsanta umaya ana rajula min bani tamiim ree bani tamiim ah waa niminka geleyd ahay oo halkaas iyo najdi lagu yaqaane qaxtaani tamiim socaro kale ma ahayn min bani tamiim qatala wuxuu la dagaalmay rajul nin buu la dagaalamay facadda yadaw gacantii ayuu qaniinay fantasacahaa markaasuu gacanta ka soo dhiftay fa alqaa markaasuu tuuray uu ka daadiyey aniyatahu afartiisa hore oo ilka ahaa fakhtasama ilaa rasul rasulka ay u doodeen sal l slm rasulka wuxu yih sl slm yacadu miyuu qaniinay axadukum midkiin akhaa walaalkii kamaa yacadu lbakru siduu qurbaca wax u qaniino faalahaa ay abalaha wuu buriyey wuxuu yidhi ninkii aطalahadaas waa cajiib moogta ninbaa janiin iyo canug yar xaaskiisa ayaa intay daftire canug islaan kale canug mxuu ahaa caloosha ay ku siday ay nabar ku dhufatay markaasa waxaa weeyaan canug fag uu ka soo booday qoradii ayaa lagu xukumay adoonki amaba ama adoontii markaasaa ah, waxaa weeyaan wuxuu la soo istaagay intuu nabiga hor istaagay kayfa adi man laa akala walaa shariba walaa istahalla familu dalika yualu saasuu la soo istaagay seen biyo u bixinaya canug aanan muxuu ahaa cunno cunin oonan cabbin oonan weliba dhawaaqin canug markau dhashay mogta dhawaaqaya familu dalika yualu kaasoo kale hadr ayaa laga dhigaa marka soo ma jeed dhahay faalaha yualadaas waa isku nooc marka markaasaa nabigeena aftahnimihiisu la yaabay markaasuu yidhi ina hada akhulkuhaan iyo hadal saas u dhow ayuu nabigeena yidhi sal la ala sl warkiisina waba lagama soo qaadin aftahnimada qaarkeed moogta mararka qaar adigu ma lagugu celin baabu dikri اkhtilaaf hada wallahu aclam wslى اllah wslm calى cabdi rasuuli mustafaa waa inoo usbuuc dambe in sha allah tabaaraka wa tacala